بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii toban iyo toddobaad ee ka mid ah min النubda الزakiya fi اlqawaacid الأصliya waxaynu soo maray oon ka soo baxnay baabkii ama noocii koobaad ee ku saabsanaa adilada naqliga ah wixii lagu sugi lahaa oo sixaة الإsnaad aw hubuut الsanad ah hubuutu sanadkana waxaad soo marteen in ay ku xidhan tahay eh, daliilka daliishigiisa daliilka markaad daliishanayso eed xukumka ka qaadanayso waa inuu horta sugan yahay annowcu ahaani nowci labaad buu caawa u gudbay oo ah maa yatawaqafu calayhi alistidlaalu daliishigaa la daliishanaya daliilka wuxuu ku xidhan yahay oo min jihati fahmi اlmacnaa macnaha fahamkiisa xaggiisa ah waxa aad daliishanayso haddaadan fahansanayn seed u daliishan had erayga iyo daliilka iyo xadiidka iyo aayaddad wadato waa inaad luqa ahaan garanayso macnihiisi shayga kadib baad leedaha waxaasuu tusahaya wa huwa marka fahmu macnuhuna waa alluqa luqada weeye oo mufradaadka kelimaadka waa inaad macnahooda garanayso dayib kadibna jumalka haddana aad garanayso saasaa la rabaa taasu marka caawo sheekhu ka hadlaaya muqadimaad buuna cashirku marka u badan yahay ku iman doona baabu alcumuum waalkhusuus iyo baabu aliطlaaqi waاltaqyiid ku iman doona insha allah badankood hadda laakiin arartan hadda uu ka hadlahayo kugu soo noqon mayso marka waa un in layska ogaado wuxuu sheekhu yidhi kitaabu اllahi tacaala kitaabka ilaahi wa sunnatu nabiyi muxamadi salى اllahu عalيه wasalam carabiyaani waa af carabi baa ilaahay ku soo dejiyey walaysa fi اlqur'aani carabi inay noqotona hadde waa laasim waa iskaa qadiya caqliya bay culimmadu leeyihiin usuuliyiinta iyo mutakalimiintuba ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii luqo walba ee qur-aanka lagu soo dejin lahaa oo kelimo walba inta luqada adduunka lagaga hadla la garab dhigi lahaa haddee suuragal ma noqoteen suuragal ma noqoteen maxaa yeeley kitaabkii yaraaya hadda ee boqol iyo dhowr iyo tobanka suuradood ahaa ayaaba tabarloola yahay haddii inta luqada adduunka laga hadla weer walba lagu fasiro muxuu noqon lahaa gurigan ma qaadeen gurigan ma qaadeen ummadduna ma xamisheen mar hadday taa noqotay xaraj aan la xamili karin ummaddu xamili karin waxay culimmadu leeyihiin waxaa daruuri noqotay in lagu gaabsado luqa min alluqaad luqa min alluqaad ilahay wuxuu ka doortay afsaxahaa wa awsacahaa luqaadka kii u fasiixsanaa una waasaxsanaa oo luqatulcarab ah saasaa loo doortay ee ma aha maagida iyada layska maagay ayib adiga hadda haddii lagu ihahdo kelimyarood jeedinayso waa in lagaaga turjumo toddoba luqo xadii suuragal ma aha hal luqo iyo laba wixii kale meelaha ka qaatay maxaa yeelay wax socon kara maaha ummadduna ay xamili karto dadkuna ay garan karaan ayib qudratulbasharna kaba baxsanba ayib hindi oo kale keliya waxaa laga hadlaabaa le siddeed boqoloo luqadood waa hindiya keligeed siddeed boqoloo luqadood xaggee la geynaya waddankan imise luqadood baa lagaga hadlaa waddanka ad dhex joogtaan afartan iyo shan luqadood baa lagaga hadlaa marka wax la xamili kara ma aha marka waxaa weeye tii u caamsanayd u waasacsanayd u fasiixsanayd baa ilaahay kitaabkiisa u doorto luqat اlcarab saasuu sheekhu ku yidhi carabiyani ishkaalkaas iyo jawaabtiisa waxaa ka hadlay alimaam abdulmudafar asamcaani kitaab qawaacid اladila yuu kaga hadlay walaysa fi haddii qur-aanku carabi yahay bilisaanin carabiyi mubiin inaa jacalnaahu qur'aana carabiya marka waxaa weeye waa qur-aan carabi ah walaysa fi lqur'aani qur'aanka kuma jiro calaa maa qaalahu shaafici siduu shaafici sheegay walakharu culimmada badankood lafdun mucarabun lafdi la carabiyeeyey lafdi la carabiyeeyey lafdi cajami ah oo carabi loo bedelay wa huwa mucarabkuna waa ma lcarabu carab waxay isticmaasho wey min hayri lugatiha oo luqadeeda aan ahayn hadda ka horna waa inaga soo maray mucarabka iyo muwaladka iyo dakhiilka waxa u dhexeeya aye sheekh mukhtaar lafdiga mucarabka ah hadda sheekhaaba sheegay dakhiilku waa maxay kaas waa muwaladkii ah. dakhiilku waa eraygii cajamiga ah oo sidiisi ah in la isticmaalo waxba laga bedelin mucarabku waa af cajami eh, ah inay carabtu soo qaataan maadaama haddee afku uusan la qabsanayn waxbay ka goynayaan ama ku darayaan way yar habaynayaan s oola qabsada oola qabsado afkoodi waa yar naashnaashaynaa ayib kadibna carabi ahaan baa loo ekeysi xadaf iyo ziyaado iyo naqsi waxbaa lagu samayn iyo tacdiil kadib baa lagu hadlaya kaasaa mucarab la yidhahdaa ama dakhiil waa ereygii cajamigaha ah oo sidiis intii loo soo qaado la isticmaalo sida telefisonka oo kale iyo wixii la halmaala iyo oksijiinka iyo waxyaabaha noocaas waa waa waa cajami wamaca daalika sidiisii baa loo isticmaalay ama muwalladku waa erayada ay carabtu la yimaadeen bacda cusuuri riwaaya waaga luqada la warin jiray sida axaadiista loo kala qaadan jiray iyo qur-aanka ee aad loo danin jiray dadkii dambe ee carabta luqada ku hadlee ayaa muwaladka la yidhaahda marka farqigaasaa u dhexeeya marka taas qur-aanka kuma jiro waxaan carabi ka ahayn waa ra'yiga ay jumhuur ahlcilmi ku tageen wadaado qabaa jira waxaa jira mucarab ku dhex jira qur-aanka waa iska daahirulkitaab labanbaa inoo taalla inaan dhano qur-aanku markuu leeyahay qur'aanan carabiyan bilisaanin carabiyin mubiin inaan awilo daahirka naska oon dhahno waxaa loo jeedaa akaruhu wa aqlabuhu qur-aanka badankii iyo aqlabkii iyo inaan naskaa calaa xaqiiqatii wadaahirihi ku socon labadaasaan kale leenahay shaafici iyo culammada badankood waxay doorteen inay baaqi ku noqdaan calaa daahiri nas iyo bayaanka ilahay bidixi midig aan looga bixin wadaadaha kale odhanaya mucarab baa jira fii kitaab illah waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa qur-aanka badankiibaa carabi eh waa laga dhexelayaa alfaad iyo erayo aan carabi ahaynoo la tacriibiyey oo la layliyey kadibna lala qabadsiiyey af carabiga ayb marka in daahir nas baaqi lagu ahaadaa fiican faama naxwu sundusin waistabraqin wagayri dalika cafwan ama wagayru dalika min alfaadin macduudatin fahuwa min tawaafiq luqatayn wuxuu rabaa inuu yidhaahdo taa horeen ka hadalla en leenahay qur-aanka kuma jiro lafdi aan carabi ahayn waxaa weeye afcaasha iyo jumalka iyo taraakiibta marka laga hadlaayo haddii asmaa ambiya lasoo qaado ama asmaa ashyaa kale la soo qaado asmaau ajnaas la qaado aqwaamna laga xikaayoonayo ereyga sidiisi umbaa loo sheegi lianna alasmaa laa tucallal asmada lama cilayo lamana bedelo sideed unbaad ku keenaysaa saa darteed bay culamad badankood waxay yidhaahdeen asmaada ambiyadoo dhan waa iyo malaa'igta inta la sheegayba waa asmaa cajamiya siryaaniya wax yaroo aadam iyo nabiyulaahi muxamed iyo mooyeene waa inta kale waxaa weeye asmaa cajami nuux iyo mooyeene asmaa cajami u badan tahay marka tiibuu rabaa inuu ka hadlo waayahay sunduskan iyo ama istabraqu waa waa xariirta teeda adag baa layidhaha sunduskuna waa midda jilicsan baa layidhahdaa dhibba ma lehe waa alfaad cajamiya xaggeed u wadaa haddii la yidhaahdo sheekhu wuxuu leeyahay iyo wakayru daalika ama wغayri dalika intaa waxaan ka ayno min alfaadin macduuda weedho kooban ah fa huwa ka asaga ee qur-aanka ku dhex yimid min tawaafuq luqatayn labada luqood baa isku beegmay ad waxaa geed ku haysaa nas iyo aayaadkeen odhanhaya sundus iyo istabraq waxaa iska cajami miyaad haysaa inay acaajim isticmaali jirton baad maqashay qur-aankuna wuu ka hadlo wuu keenay marka labada luqood inay isku beegmeen sooma dhici karto reer koonfureedkii reer waqooyiga alfaadna waa wadaagaan alfaadna oo ku kala tegsan yihiin reer north eastern iyo soomaalida kalena waxna waa ka dhexeeya waxna oo ku kala tegahayaan marka luqada isku beegmay mooyeene ma aha luqo luqa wax ka soo ergisisay ka soo qaato ka tabal caraysato marka taasuu sheekh culamo baana sidaa wamaa kaana min dalika calaman wixii asmaa ayadu alfaadda mucarabada calamka asmaadee hadda ujeedaa wixii mucarab ah cafwan wixii asmaa ee cajami ay ku dhex yihiin qur-aankana fahuwa xikaayaة cama huwa fii hayri luqaةi اcarab maaha isticmaal tacriibna ma aha adoo hadda carabi ku hadlahaya alfaad cajamiya haddaad keento oo asmaa asmaa cajamiya haddaad isticmaasho adoo dadka ka warramaya ruuxii waa inaad magaciisa ugu yeedho kii cajamiga maga carabi uma bixin karta adugu hooyadii magacii oola baxday cajamigaha unbaad markaad ka xikaayoon aad sheegi qur-aanku marka xikaayaad unbuu ku keenay asmaadan mooyeene ma aha erey cajami ah oo la tacriibinayo wma kaana min dalika calama wixii aan carabi ahayn laakiin magac ahaan ku yimid fi kitaab fahuwa xikaayatun waa matalid la matalhayo cama huwa fii lugati hayr اlcarab ayib siduu ku ahaa luqada cajamiga unbaa la matalaya la guri waa naqli iyo xikaayo ee ma aha isticmaal iyo tacriib la isticmaalan lahu xataa yakuuna mucaraba isticmaal asaga la isticmaalay oo la insheeyey ilaa uu noqdo mucarab wax laga bedelay la tacdiiliyey ma ahe isagoo sidiisa unbaa la xikaayo ahaan iyo naqli loo keen intaas sheekh wuxuu ugu jeedaa oga jeedaa in uu sugo qur-aanku inuu carabi yahay ilaahay baana sugo subxaana wa tacaala alfaada yarteeda wadaadda toddobaatan gaadhsiiyeen wadaadda labaatan iyo toddoba labaatan iyo afar ninba in tiriyey marka subki qayb buu ka dhigay suyuuddu waa tiriyey toddobaatan iyo dhowr eray waxaa weeye waa maxalu nisaac weeye weli masale qaatica ma aha naska qur-aanka meel lagaga baxana ma jiro faliأjli kowni اlkitaabi wasunnati carabiyey maadaama kitaabkii sunnadu carabi yihiin tawaqafa اlistidlaalu daliishigu wuxuu ku dul joogaa ama ku taagan ku xidhan yahay bihimaa bilkitaabi wasunna la daliishado calىa macrifati lugati اlcarab in la garanayo luqada carbeed ayb waa shardi asaasiya fi اlijtihaad shardi asaasiya fi lijtihaad weeye waa inaad luqada carabeed u garanayso sidii ay nimankii lagu soo dejiyo qur-aanka u garanayeen ama calaa aqali taqdiir si u dhow adoo cajami ah oo qaale iyo quulu lagu fasirayo naftuka hayso dadkan oo ijtihaadhaya dhib baa meesha ka imanaya <laughs> marka waxaa weeye waa in luqada asaaliibteeda iyo masaaligeeda iyo macaanideeda iyo qaabkay wax u tusta ama u ishaarta aada garanaysoo tahay carabi aad tahay xagga waa maxay afkaa laga hadlaya ee fahanka aad noqotidba xagga muuqaalka iyo jismiga afrikaanka kuwa mxuu ahay u daran aad noqotid laakiin waxaa laga hadlayaa waa xagga fahamka iyo dareenka aad luqada carabeed dareemaysa laga hadlaya waliba luqat اlqur'aani wasunna baashan dalxiin dalxiinkeeda laisku haya lagama hadlay waxaa laga hadlaya luqat اlkitaab wa sunna laga hadlaya waqad ictuniya bilusuul fi lusuul baa ficnaan la dhiba ma laha waxaa aad loo daneeyey oo la daryeelay usuulka gudihiisa usuul fiqigu ujeedaay bidikri qawaacida qawaacid sheegiddeed iyo wa aqsaamin qaybo tashdid اlxaajatu ilayha baahidu ay daranta iyada loo qaba fi listidlaali daliishiga gudihiisa yacni markaan hadda marayna in qur-aanka la daliishado min kowni carabiyanna aad rabto inaad luqada carabeed wax ka ogaato aqsaam iyo qawaacid laabudda minha inaad fahantaa jira buu sheekhu leeyahay marka u horeysaba waa inaad fahantu uu leeyahay alfaadu siday kuu tusta macaanida oo uu ku xasrintooda wadaadku saddex qaybood tanxasiru dalaalat اlalfaadi cala almacaani fii mxuu ahaa fii umuurin halaaث muطaabaqo iyo tadamun iyo waxay iltizaam ku dhihi jireen wey dhankaa waa maxay lafdigu inuu ku tuso macnihii loogu talagalay si dhammaystiran iyo inuu lafdigu marka la isticmaalo ku tuso macnihii loogu talagalay barhkii iyo nuskii ama jus'igii iyo gabalkii iyo in lafdiga aad ka fahanto macna aan loogu talagelin caqliyan macna aan asaga loo dejinin baad adigu ka fahmaysaa min xayu luzuum dihni ah waxaa leedaha ma ahaa taa waxaan ka fahmay kaana meeshu inuu ku jiro kaa marka luzuum baa layahay saddexdaa qaybood buu hormarin doonaa insha allahu tacaala marka uu horta lafdiga iyo sawdka iyo dilaalada uu ila wuxuu ka hadlay istidlaal istidlaalna marka daliil baa rabaa daliilkina dilaal uu leeyahay dilaaladii iyo howlihii o dhan buu fasiri doonaa aan ka soconno wuxuu ihi falafdu haddaba qur-aankii maadaama iyo sunnada uu carabi yahay luqaadkuna ay leeyihiin alfaad lafdigii buu rabaa inuu hada tacriifiyo sawtun dhawaq wa yashtamilu xambaarsan calaa bacdi اlxuruuf qasdan taa de waxaad ku soo barateen ujrumiga jrumiga meelahaasa lagu soo daraaseeyey dhawaq weeye xambaarsan xuruuf barhkeed weliba qasda loo qasdayo yacni markaa la dhawaqa maqsuudka ah ee alfaadda xuruufta wataa la yidhahdaa ee lafdiga la yidhaahdaa wuxuu rabaa inuu saaro sawt اljamaadaat geeduhu hadday shanqarhaan ma sawd baan dhahaynaa cafo ma lafdi baan dhahaynaa ma dhahayno lafdi waa maxay waa dhawaq wata xurufta hijaa'iga qaybo ka mida wata qasdan markii uu sawdku noqonayana waa in ninka laafidkae mutakalimka uu qasto weedhaas inuu ku dhawaaqo marka sawtljamaadaad baa kaa baxaaya iyo dadka aan naatiqiintan hadlayno xayawaanaadka oo kale xayawaanku dhawqa ka soo baxaya dhihi mayno lafdi lafdi ma odhanayno maxaa laga leeyahay qasdigii laga rabay insaanko kale laga leeyahay haddaba marka qowlbu haddana u gudbay wاlqowlu qowlkuna lafdun wey wadica loo dejiya limacnan waa lafdi loo dejiya limacna qowlka hadda xaggee ka yimid marka asagu haddee maadaama lafdiga u tacriifiyo u rabaa inuu qowl tacriifiyo leanna waa isku dhow yihi midna waa khaas midna waa caam qowlkaa caamsan lafdigaana khaasan ayb wuxuu u gudba haddana y wadci haddii la sheegay waxaa tiri qowlki waa lafdi loo dejiyey macno inuu ku tuso loo dejiyey dejinta haddana waa in la tacriifiyo wاlwadcu wadciguna waxaa weeye buu uhi jaclu lafdi lafdiga in laga yeelo daliilan tuse cala almacnaa ku tusahay aw masamaa weeye wadcigii kaljacli ah lama dejinina laakiin wuxuu la mid noqday dejin oo kale wahuwa اlijtihaaru fii lugatin aw curfin aw sharcin in waadicii luqadu ama waa istilaaxiya ama waa tawqiifiya taas meelo kalaa lagaga hadlaa wakhti ku bixin mayne marna waadic baa dejinaya weedhaan inay macnaha tusto marna shay baa ku caanbaxaya waxa inuu ku tuso lafdi iyo qowl iyo weedh ba waxay ku caanbaxaysaa inay macno ku tusto lamana yaqaano bitaxdiid ninkii dejiyey ee yidhi macnaha tusto iyadoo la isticmaalayo unbaad ark ama sharcigii baa wada ama curfigii dadki isilaaxaabaa wada taasuu marka wuuu leeya waa kaljacli ma aha wadci xaqiiqi e waa maxay waa ka wadcin weeyaan buu u jeedaa jaclu lafdi daliilan cala almacnaa aw ma kaljacli wax la mid ah ka lafdi daliilan cala almacnaa wa huwa alishhtihaaru waa caanbixid uu lafdi ku caanbaxo fi اdilaalati calaa macna fii luqati min alluqaat aw curfi min alacraaf aw sharcin min asharaa'ic khulaasadu waa maxay halka waxaa ka soo baxay sheekh wuxuu leeya jacligu waa xaqiiqi iyo majaaz midka xaqiiqiga ah waa jaclu lafdin daliila cala almacna midka majaaziga ah haddaanu ku tasaahulno waxaa weeye waa alishhtihaaru lafdin liyadulla calaa macnan macnaha marka ama luqa ahaan ha caanbaxo ama ishtihaarku ha ka yimaada ama curfi ama sharci ha ka yimaada saasuu wadaadku u jeedaa wuxuu hadda u gudbay mar hadduu ku yidhi waa wadcigii waa jaclu lafdin daliilan cala almacnaa dilaaladii in la tacriifiyo dilaaladii inuu kutusaa la yidhi mota waxaa loo dejiyo inuu kutuso wاdilaalaة اlafdiyaةu kownu lafdiya bxayثu ida dukira hadda inaga waxayna khuseeya dilaalada lafdiga dilaaladii caqliga ahayd nama khusaysa hadda midda caqliga ah hawl noo taalla ma aha muxuu ahaa kadalaalة اlأhari calى اlmuؤثir wakadalaalة اlcaalami calى اlkhaaliq subxaanaه waxaaso dhan waa adila caqliya hawl noo taalla inagu hadda ma aha wuxuu rabaa dilaaladii lafdiga ahayd ee u qaybsami jirta abiici iyo maxaanku dhahdaayey mxuu ahaaye wadci u qaybsami jirta taasuu rabaa inuu hadda ka hadlo wاdilaalaة اlafdiyatu waxaa weeye tusida weedha ku xidhan weedha ku xigan kownu lafdi war lafdigu waa inuu noqdo bxayثu ida dukira marka la sheego fahima minhu اlmacnaa dalaadu waaba intaaba lafdiga marka lagu dhawaaqo ninka luqada yaqaano hadduu ka fahmaya macnihiisii meesha waxaa ku jira dilaala lafdiya shaygana waxbuu kutusahaya baxayu idaa dukira fihima minhu lmacna ninka ka fahmayna waa ninka luqada yaqaana iyo alfaada garanaya warubama waxaa laga yaabaa cudiya in loo tallaabiyo hada tacriif tacriifu dilaala dilaala lafdiga tacriif dilaala lafdiya kuu sheegay dilaala lafdiya ayib iyuu kuu sheegay marka tacriifka addilaala lafdiya in loo ergistoo loo qaataa laga yaabaa dilaaladii si guud mahiya dilaala lagu yidhaahdo hada tacriifu limulaq dilaala fa la yidhahdo markaas hiya dilaaladu waxaa weeye kownu shay shaygu inuu noqdo ama ahaado bixayu idaa uطliqa fihima minhu amrun aakhar amrun aakhar de waa macnan aakhar un wey ayib asagii marka la ilaaqee nin yaqaano uu ku hadlo macnaad ka fahmaysaa marka sidaa la dilaaladaas waa maahiya dilaala waxaad dhahaysaa waa maxay waa waa bxayثu idaa uطliqa shay fihima minhu amru aakhar yacni macnan aakhar lafdigii marka la iطlaaqe lagu hadlo macnaad kala soo baxaysa amaad ka fahmaysa hadihi hiy dilaala ma hiya dilaala lafdiya haddii lagu hahdana waxaad macnaha horaad sheegi waa kownu lafdi ida dukira yufhamu minhu almacna aw fuhima macna ayib watanqasimu اdilaalaة اlafdiyaةu ثalaaثa aqsaam dilaalada lafdiga waxay u qaybsantaa saddex qaybood muطaabaqa iyo tadamun iyo iltizaam mutaabaqa waa maxay lafdiga iyo macnihiibaa isdaboolaya bimacnaa si dhammaystiran wax ka bixina ma jiro wax ka harhayana ma jiro tadamunna waa dalaaatu tajazo waa in lafdiga guud aad ka milicsato juz asaga gabaladiisa ka mid asagaa qaaba keeni doona marxaba ayaan idinku wareerin iltizaamkuna waa in lafdigu aad ka fahanto macno khaarija oo caqli ah lafdigu kuma tusaayo min xayu اlwadc min xayu اluga اcarabiya kuma tusahayo laakiin adaa waxaad ka fahmaysaa caqliyan shaygaas in halkaa uusan ka maarmaynin luzuumka marka wuxuu ka yimaadaa saddex qaybood imaa inuu ka yimaado caqlan aw sharcan aw curfan jihaat اluzuum way dhib badan tahay maxaa keenaya shay lafdi marka la idlaaqo inaad ka fahanto shay caqli ah oon lafdi uga tusaynin inuu sharciga ku tuso ayib waxaa la yidhi maalan salaadda nin hebel salaaddiisa way asaxday haa oo weys weyse leedahay siad ku ogaatay salaaddiisi way asaxday meella kuma tusayso lafdigaana salaaddii way asaxday ah laa luqatan lagama fahmaayo wadci dalaadal wadci marka la fiiriyo inuu weyse qabaa laga fahmaayaa seen u ogaanay salaad asaxday inay laasimtahay in laga helo shardi alluzuum bayna sixati الsalaa wa bayna alwuduu dliilkiisu muxuu yahay waa ashar ayb waxaa lagu yidhi hebel biyaano iyo cimaaro labaatan dabaquu dhakada kaga istaagay haa waxaa tidhi salaam buu ku fulay soo ma aha sied ku ogaatay caqliga mase curfiga iyo dhaqanka caadada waa caadat الnaas wey waxaan iska garanaynaa ruuxu inuu awliye noqdo buubaba mooye guri labaatan dabaq ma kor kaga istaagi karaa waxaad leedahay waxuu qaatay sallaan ama xadhig ama diyaarad bu intuu soo qato kor kaga degay inay laazim tahay annuzuul fowqa asaطxi maxaa laazim aad ka fahamtay salaalim in la helo iyo xibaal la helo luzuumka ag yaa keenay curfigaa keenaya curfigaa keenaya ayib marka <clears throat> marka waxaa lagu yihi maalan albeyt ba waxaad ka fahamtay sanqaaf albeyt baad ka fahamtay sanqaaf albeyt sanqafadan ka fahno waa dalaat damun maxaa yeele lianna sanqaafku kore waa juzun min albeyt lafdulbeyt oo caama markii saa loo idla waxaa tidhahaa oo wuxuu leeyahay gambalool buu leeyahy sanqaaf buu leeyahay oo qayb koruu leeyahy oo maxaa jira lianna albeyta ajsaadiisa maxaa ka mid a sanqaaf baa ka mid a laakiin haddii lagu yidhahdo maalan asaqfu lagu yidhaahdo lafdu saqfi waxaad ka fahantay xaa'id lafdu saqfi waxaad ka fahantay xaa'id asaqfu ma aha juزء min alxaa'id wala alxaa'iطu ma aha juزءa min asaqf labadooduba waa juزء min albeyt laakiin markaad xaa'id aad ka fahantay saanqaaf ama xaa'idoo la idlaaqa aad ka fahanto ama saanqaafoo la idlaaqa aad xaa'id ka fahanto dalada maxa loo yaqaan dalalat luzuum caqliga wuxuu keenayaa ee sanqaaf inuusan jiraynin biduuni xaa'idi derbiyadaa wareegsanoo la helay miyaan kan dhisi karaa lama dhisi karo in tiirir la qotumiyo lagu taago iyo in derbi la wareejiyo mooyeen sanqaaf laa yuujad ilaa biduuni xaaiin biduuni xaaid laa yuujadu biduuni xaa'id cafwan lama heli karo lusuumka maxayna tusay tusay caqligaa ku tusay dadoonto caadada iyo dhismaha dhaqanka ayaa kutusaya marka isagaa fasiri doona aan sheekhu ku soconno falmutaabaqatu addilaala mutaabaqa waxaa weeye dilaalat lafdi lafdigu inuu kutuso calaa macnaahu lmawduucu lahu luqatan lafdigu inuu kutuso weeye macnihii loo dejiyey kalinsaani walxayawaani wallaahu asmaada iyo alfaada waxay kutusaysaa allihii macbuudka allah insaanna xayawaankii naatiqaha mar haddii lafdigu uu kutuso bijamiici اlmacna wadcan waluqatan iswaafaqaan muaabaqa la yidhahda waarata asalkaa dee kutubta iyo luqadaba loo isticmaalo kuwan dambe waa iska dhib badan yihiin usuuliyiin iyo mutakalimiin iyo manaatiqunba isku dhibaba mooye maro badan inaan u baahanin baa laga yaabaa middan tadamunka midda iltizaamka laakiin waad u baahan baa laga yaaba wtadamunu waxaa weeye dilaalatuhu dilaalatu lafdi calaa bacdi bacdi اlmacna macnihii barhkiibuu kutusi kuma tusayo kula almacna tamaamu اlmacnaa kuma tusahayo marka tadamun maxaa loo yidhi juز'iyadan dambe ee adigu fahamtee gabalka ah ayaa waxaa xambaarta oo shamlaystay lafdigii guud sida haddaan u nidhi maalan kadalaalat اlinsaani cala alxayawaaniya lafdu insaan baa la ilaaq waxaad ka fahamtay noolan xayawaannimo lafdu insaan baa la ilaaq waxaad ka fahamtay jismi jismigu waa qayb ka mid ah insaaniyada lannu caqligii iyo fikirkii iyo noloshii iyo hawlihii kaleo dhan baad yaa ajzaaa waa ajzaa linsaan waa adoo marka haddii lagu yidhi beyd baa lagu yidhi albaab ka fahma albaab lafdigu guud baad ka dhaqaaqi waxaad ishaadu micsanaysa ee fikirkaadu aadahayaa albaab marka albaabku waa juz min alafdi alcaam marka dalaalatu dalaalatu lafdi اlbeyd oo kale maalan calaa bacdi calaa bacdi اlbeyd oo albaabkii iyo saanqaafkii iyo xaa'idka oo kale ah ayb intaa unba adugu lanna waa juz lmacna dalaalat lafdi calaa juz اlmacna iska tadamun iska dheh lianna lafda tadamana hada اljuز'a marka aad ka hadlayso muطaabaqana waa lafdigo macnaho dhan hal markuu tusood ka fahantay waliltizaamuna dilaalatu dilaalatu lafdi calaa laazimihi waa lafdiga kutusa wax ka dhalanaya lafdiga asaga ah waa maxay waa lafdiga kutusa macna ka baxsan lafdigan min xaytu addilaala alwadciya allafdiya wuu ka baxsan yahay laakiin waa laazim rafiiq ah oon faaruqaynin lafdigaa ruuxii luqada yaqaan uu ka fahmay saasay sheegaan hadda waa inagii miaalinayna marka waxbaa isku soo dhibina marka dalaalatuliltizaam way dhib badan tahay marka caqliyaadka la marayo iyo masaa'ilka muxuu ahaa sifaadka iyo aad baa loogu rafaadaa markaan mafaahiimta gaadhana way soo noqon doontaa baab almafaahiim mafhum mukhaalafaa iyo mafhum mutaabaqa iyo markaan marayno mafhum muwaafaqaiyo mafhum mukhaalafa iyo aan gaadhi asna waa iman doonaa marka waa in aad ka fahanto lafdigii shay ka baxsan macnihiisa fahamkaana ama waxaa keenaya caado ama muxuu ahaay sharci ama maxaa nidhi caqli ayib laazim اlmadhabi laysa bimadhabin masalada la yihahdo meesha ka baxdo weeye ma'aalu اlqowl ama ma'aalu اlmadhab meeshuu ka baxo weeye waa masalo dhib badan oo aad u dhib badan ayib sheekhu wuxuu yidhi walilcaqli fi اlakhiiratayn wlcaqli fi اlakhiiratayn hadda maalan haddii la hebel cilmi buu leeyahy maxaad ka fahamta ka fahamta ka warran inuu nool yahay hebel waa caalim baa lagu idhi ayib marka maxaad ka fahantay inuu nool yahay annahu xayun maxaa yeelay cilmi ma suurogelayo biduuni biduuni xayaat ayib idan waxaa maad yaa keenay lagsan ka ogaan caqligaad ku ogaanaysaa laakiin lafdigan alcilmu ah kuma tusahayo luqatan kuma tusahayo iyo abwaabta marka la fiiriyo afka carbeed kuma tusayo cala alxayaati laakiin waa talaasum baa ka dhexeeya ayib walilcaqli caqliga fi lakhiiratayn labadii u dambaysay dalaalu tadamun iyo iltizaamka madkhalu lug buu ku leeyahay min xayu alintiqaalu min alkuli ila albacdi wa min almalzuumi ila allaazimi فلذalika يuقaaل عalى المraجaح إنahma caqliyataani wuxuu labadii u dambaysay tadamunkii iyo iltizaamkii caqligu lug buu kuley ee ma aha dalaala lafdiya wadciya mustaqilo madax bana maxdaa ma aha caqligu lug buu ku maxaa yeelay marka lafdigii la iطlaaqay tadamunkii eed ka guurtay lafdigii weynaa eed juskii fiirisay waxa hawsha ku tasarufahaya waa caqliga waa caqliga markaad malzuumki kii laga dhalinaya malzuumka la yidhahda malzuumku hadda mxuu ahaayey saqafki ah ama xaa'idki ah marka intaad ka guurto aad u guurto mxuu aha ila alxaa'id hawshaa waxaa samaynaya ee markaaba sawiranaya in saanqaaf iyo derbi ay islaasimaan waa caqliga tasaruf caqliga ah ku jira ee ma aha dilaala wadciya luqawiya ma aha madhalun lug buu ku weeye min xayu intiqaal guuridda xaggeeda yuu lugtu ka imanaysaa min alkuli lafdiga guud baa laga guurahaya ila albacdi barh baa loo guuri fi dalaalati tadamun dalaalati tadamunka way hadda markaan kulli ka guuran bacdi u guurayno mxuu ah min xayثu اlintiqaalu min almalzuum malzuumka markaan ka guuran u guurin ila اllaazimi oo dalaalatu iltizaamki ah falidalika yuqaalu cala almurajax saa darteed baa sida raajixa la yidhahdaa inahumaa labadan dilaalo caqliyataani caqligaa tusahaye lafdiga kuma tusahayo caqligaa keenaya caqli baa lagu gartaa saasay yidhaahda aduu dhowr madhab baa ku jira madhab waxaa weeye in la yidhahda labadu waa wadciyataan dilaala mutaabiqa waa wadciya midda tadamunkuna waa wadciya iltizaamkuna wadciya la yidhaahdo ra'yiga manaadiqa qaba oo iyagu waxay ka duulayaan sababu shayi waa sabab bay yidhaahdeen sababu shayi waa sabab cilat اlcila waa cila xikmat اlxikma waa xikma manaadiqdu halkaasay taagan yihiin tadamunka maalan juزka albaabka inaan u boodo oon fahmo maalan ama aan saanqaafka fahmo ama aan derbi fahmo xaggeen fahamka maanaa iska dorsmasa lafdi baan ka ambaqaaday mar haddaan lafdi ka ambaqaaday waxay dhaheen lafdigaa wuxuu tusay iltizaamkan ama aan u kaalmaystay fahamka iltizaamka ama fahamka tadamunka marka wa sababu sababi sabab lafdigaa ii geeye lafdiga wuxuu kuu geeyana waa lafdi bay taagan yihin manaatiqo marka sababu sababi waa sabab saasay uga jeedaan anugu meel cidlaa kama bilaabin ee laazimka kama keenin jus iyo tadamunkana meel cidlaa kama fahmin weer la tuuray oo laga shanqariyey ayaan anugu raad raacay mar haddaan raad raacay weerdhan yaa waxaan dhashay asalkii farcu waa maxay waa wadci waa yay leeyihin ayagu waa dalaal lafdiya wadciyay taagan yihin ama almutakalimuun ayagu way kala qaybsan yihin niman yidhaahda aan qaybinno oo dalaala almutaabaqa iyo tadamuniya aan dhahno waa lafdiya wadciya aan dhahno dalaalatu liltizaamna aan caqliya dhahno waana sida loo badan yahay nimanna waxay leeyihiin labadan dambe oo dhanba aan ka dhigno caqliyatan waa siduu sheekhu ku rajaxay tawra keliyan aan kusoo reebno wadciyo ayib in la yidhahdo kulligeed waa wadciyo oo manaadiqa qabta in labadan dambe laga dhigo caqliyatan ta laga dhigo wadciya lafdiya laga dhigo iyo in la qaybiyo oo la yidhaahdo Eh, iltizaamka mooyeen inta kale waa wadci la yidhah saddexdaa madab baad u caansan sheekhu wuxuu uhi wlmuraad waxa looga jeedo hunaa bilusuum lusuumka waxa looga jeedo waa huwa dihniyu lalkhaarijiyu saabiqiyu lusuumkaa laba ah lusuum khaariji saabiqi a ah la yidhaahdo waa tadamunka hadda aan hayno iyo lusuum dihni ah caqliga iyo fikirka unbaad ku fahmi mooyeene wax muuqdoo yaalla ma aha wax muuqdoo yaalla oo lafdigu kutusaya maa amaa midkan saabiqiga ah waxaa looga jeedaa marko fahanka aad ah, intaadan fahminba shay sii jiray buu ahaa oo lafdiga ka tirsan dalaatu tadamun waa dhan marka laga firi waa laasim khaariji ah laakiin saabiqi ah lafdiga haka markaan albeyt ku dhaho aniga saqfi ma sheegin adaa ku orday xaa'id ma sheegin oo albaab ma sheegin laakiin fahamkaad aad fahantay lafdiga marka la idlaaqa aad juz ka mid a ah iyo gabalkiisa aad u booday waa khaariji min allaf laakiin waa saabiqoo fahamkaada wuu ka horreeyo waa qayb ka mid a ah lafdiga saasaa saabiqi loo yidhahdaa amaa midkan dihniga asagu waa maxay lafdiga kama tirsanaba caqligaada unbaa keensanaya oo yidhi sababu sababi waa sabab cilat lcilati waa cila marka laasimka dihniga kaasaan u jeednaa buu leeyay lusuumka dihniga lalkhaariji wuxuu kala saarayaa tadamunka iyo muxuu ahaa iyo kii iltizaamku kala saaraya waxaa kaloo u jeedaa oo dhici karta inuu ujeedo mid cilmulkalaamka lagaga hadlo laasimka dihniga waxaan rabnaa keliya lafdiga marka la idlaaqo inaad shay ka fahanto uun lafdiga uun tusaynin caqlan haddii la doono wujuudka khaarijiga marka loo yimaadiyo dhaqanka bini aadamka shayga yuusan jirinba shaygaasi yuusan khaarijka jooginba oo waxaan lawaasimta loo qaya mid iska dihni ah iyo mid dihni xaggana khaariji ah oo banaanka jooga yani wujuud fi اlacyaan iyo wujuud fi اdihn iyo wujuud fi اrasmi iyo wujuud fi nudqi baa wujuudaadka afar loo qaybiyaa yacni shaygu marka hore maskaxaada ku jira maskaxdaada kii kalaamka nafsiga ay dhihi jireen qolyaha shaacirada ahaa mar wuxuu ku jiraa marka hadda nin baa laguu sheegay nin baadan weligaa maqal baa magaciisa laguu sheegay markaad asaga suurasaytay eed magaciisii hawlihii aad isku day inaad fahanteen naftaada uu ku wareego macnihii waa maxay fulaan waa mawjuudun fii dihnika wujuudan dihniya wujuud dihni a la yidhaha midkaas markaad ku hadasho oo tidhahda fulaan ibnu fulaan waa nin reehebala waa fahmay aad tidhaahdo maxaan leenahay fulaan waa mawjuudun wujuudan lafdiyan nudqiyan carabkaaduu ka dhawaaqahaya haddaad qorto magaciisii aad qorto ood waraa ka sii daysa maxaan leenahay waa mawjuudun rasmiyan asigoo socdoo geesa waawan hadduu kugu soo maxaad leedahay fulaanu waa mawjuudun khaarijiyan waaba kama banaanka ta wujuudka khaarijiga waa wax indhaha bab lagu siinayo wujuudka dihniga waa macnaha ku wareegaya maskaxdaada iyo qalbigaada ku wareegaya midka rasmigaa ah waa marka wax la qoro ama la dhigo ama la sawiro maroodi halka haddaan kugu sawiro meeqa wujuud buu leehay maroodi baan halkaa ku sawiray afar wujuud buu le kullu shay afartaa wujuud buu leehay marka maroodigu la suuro waxaan leenahay horta fahamka maroodinima qalbigaada uu ku wareegaya maskaxda iyo maankaada waa wujuudun dihniyun markaad sawirtana waxaan leenahay wujuud rasmi ah haddaan alfiilu wakada aan dhahon sharxana waa wujuud nuطqi oo lafdi ah haddii asagoo dhaga waaweyn albaabka ka soo galana baalkii maroodiga ah oo la cararan waa wujuud khaariji ah wujuudka khaarija wujuud اlacyaan waa l wujuudun fi اlacyaan wujuudun fi اlkhaarij marka masaa'ilka marka la marayo cilmu اlkalaamka way dhib badan yihiin weligaana midka muhiimka wax lagu dhiso waxaa weeye waa alwujuud alkhaariji midka wax lagu dhisay ee la ictimaado waa wujuud الshayءi fi اlacyaan fi اlkhaarij kaasaa muhiim ah kanska fikriga dihniga ah, ah wa kastaad iska malaysan ad hadda iska fadhi waad ku fikraysaa nin duulahayo meeshuu danduunka marahaya wax suuragala ma aha idaa aara waliyu maay dheen min almashriqi wadaadihii shaaficiyi maalikiyu ila almaqrib hadduu wadaad ka duulay dheen raas caseer oo ku dego los angeles salaadiisi maxaa laga samaynaya marka halkan casar buu ka tegey markaasuu wuxuu tegey fajarkii saaka uu soo tukaday salaad subax uu saaka soo tukaday subax buu soo tukado duhur buu tukado casar buu tukaday bacd casar buuna duulay waana weli waxay dhaheen xawaariisu dheereeyey marka maxaa laga samay waa iska waa iska mukhay kan dihniga wuu dhab badanya waa lagu aafo niman baa ku dhumay ayib marka looma dhowaado shayga waxa laga ictibaariya waa wujuuduhu alkhaariji ama wujuudu shayi fi اlacyaan il kaasaa muhiima marka waxaa dhici karta inuu sheekhu hadda ka ixtiraazay midka hadda aan yaan kugu wareynay walmuraadu bilusumi huna fi laazimi huwa adihniyu waa midkan maskaxida ah ee fikriga ah lalkhaarijiyu ka ah acyaanta oma jeedo ku yidhi waxaan u jeedaa lafdiga inaad ka fahanto macno maskaxdaada soo geli kara taa ina ujeedo waa dhici karta laakiin hadduu saabiqi la raaciyo waa ixtiraaz min atadamun uma alqowl hadda wuxuu u gudbay sheekhu ayaan waqtidan ka qaadin taqsiimu اlqowl hadduu soo qaybiyey dilaalada lafdiga ahayd hadda wuxuu u gudbayaa qowlkii in la qaybiyo hunaa waa maxay waa lafdigii oo la qaybinayo btibaari اkhusuusi wاlcumuum bictibaari اlkhusuusi wاlcumuum ayib kaasaa marka haddee laba sii noqono marna xagga dilaalada marna xagga tarkiibka taqsiim اlafdi bictibaari اlkhusuusi wاlcumuum marna waa jihaة الtarkiib wاlifraad marna waa jihaة cumuum اlmacnaa wa khusuusi اlmacnaa labadaa isdaba dhigi doona in sha allahu tacala wuxuu yihi sheekhu uma intaa kadib alqowl qowlkii in dakhala hadduu guda galo juز'uhu gabalkiisu calى juزءi اlmacna aladii wudica lahu weeye bilqasdi famurakaba murakabki aad meelo badan kusoo barateen buu sheekhu hadda ka hadlaya in dakhala juز'uhu calى juزءi اlmacnaa gabalkiisu hadduu yahay qayb ka mida lafdigii macnihiisii bilqasdi macnihii shayga loo dejiyey haddii gabalkan uu qayb ka qaadanayo gabalkanna uu qayb qaadanayo kaa murakab baa la yidhahdaa buu sheekhu murakab ayib murakabka ha noqdo isnaadi ama ha noqdo muxuu ahaayey kii idaafiga aad dhihi jirtee muxuu ah taqyiidiga aad odhan jirteen ama ha noqdo ghulaamu zaydin matalan ghulaamu zaydin iyo qaama zaydin iyo wixii la halmaana ama zaydun alcaalimu maxaan leenahay waa murakab maxaa yeelay juskiisan hadda zaydun ah zaydun qaa'imun ama qaama markaanu nidhi kelimada maxay ka kooban tahay qaamo iyo zaydun ama qiyaam iyo e, qaa'im iyo zayd bay ka kooban tahay zayd waa gabal ka mid a ah macnihaa kownu zaydin qaa'iman qiyaamu zaydin zayd istaaggiisa macna guud soo ma ahayn haddaan kala furfurro qaa'im iyo zayd mid walba muxuu qaadanayaa jusulmacnaa jusulmacnaa lafdigan jusiga ah iyo lafdigan jus oo qaa'im iyo zayda mid walba wuxuu wataa qayb ka mida macnihii guuda ahaa qiyaamu zayd marka taas wadda u jeeda wa kale ma haddaad tiraado khulaamu zaydin macnaha guud waa maxay addoonkii zayd weeye addoonkii zayd haddaan kala furfuro mid walba wuxuu wataa addoonkii zayd soo ma addoonnimo khulaam baa qaadan zaydna waxaa qaadanhaya zayd baa qaadanaya gobol walba waxaa la socdo macnihii qayb ka mid a ah. tarkiibkii marka intii aadinku taqaaneen buu wadaadku inagu adkeeyo wax kale maa muxuu idhi in dakhala hadduu gudo galo juز'uhu gabalkiisu calىa juزءi اlmacnaa macnihii qayb ka mid hadduu noqonayo marka asaga gooyin loo gooyo bilqasdi yacni wadcan famurakabun weeye waa markaas waa murakab ayib way badan tahay marka marka waxaan midka khamsata cashare ee tarkiibkii ee adigu masjigaha iyo kuwa iyagu meesha ma soo garayaan iyo xataa midka idaafiga marka calam laga dhigo cabdulaahi hadda waa maxay waa magac nin ruux waa cabdulaahi magacii weeye haddaan hadda cabdi gooni u goyno allahina gooni u goyno macnihii loo baahna meesha kama soo baxaayo addoonkii ilahay bay isu bedeli laakiin annagu markuu cabdulahi wuxuu noo ahaa magac shaksi mucayan ah kaasoo kale ma aha marka halka baabkan la maraya murakab ma ah lanna gebalkiisu ma tusayo gabal macnaha ka mida ma tusayo macnihii guud kadalika hamsata casharoo kale haddii tarkiibkaas masjiga ama baclabakoo kale maxaan leenahay murakab ma aha marka baabkan la maray waxaan rabnaa gabal walba gooni marka loo goyo in macnihii qayb ka mida ah uu wato hadduusan wadanin waa mufrad hadduu doono labaatan erayba ha noqdo wa ilaa hadduusan gabalkiisu macnihii barhkii ku tusaynin fa mufradun weeye midka asaga mufrad weeye tacriifkan iyo loo kala qaado murakabka iyo mufradka qaabka loo qaybiyo waa iska istilaax ay manaatiqaleyn ay leeyihiin iyo mutakalimintu ay leeyihin ahlucarabiyadu hawsha ayago shuqulku male mufradku waa kelima waaxida agtooda kelima waaxida ayagoo mufrad u ah wixii kalena waa murakab hawshan marka qayba qaabka loo qaybin waa istilaaxu lmanaatiq walmutakalimiin walusuuliyiin wuxuu sheekhu yidhi walikulli minhuma min almurakabi wاlmufradi mid walbo mufradka iyo murakabkaasa wuxuu leeyahay aqsaamun qaybo qaybo badan buu leeyahay falnabda aan ku bilowna buui bitaqsiimi اthaani ka labaad qaybintiisa oo ah mufradka liannahu اlaslu asagaa asal ah ayib qaybintan hadda waxay ku khusaysaa waa qaybintii lafdiga in la qayb biictibaari khusuusi اlmacnaa wa cumuumi اlmacnaa tii hore waxay ahayd biictibaari ifraadi wa tarkiib taqasiim badan bay leedahay oo laisku wareeriyo carakawa fi kutub اlmanaatiqa wاlmutakalimiin hadda laakiin wax inaga khusay baab اlusul waxaa weeye macnaha hadda uu sheegi doono sheekhu wuxuu yihi marka almufradaatu i macna lafdi lmufrad buu ujeedaa in manaca hadduu diido inbaa ka go-an meesha ayadaa dhibba male in manaca hadduu diido tasawuru macnaah macnihiisa fahamkiisa aad fahanto hadduu diido ashirkata wadaagid fiiha macnaha la wadaago caqlan min jihatu caqli wey maxaa diidaya shirkada caqli ahaan fa jus-iyun weeye ka zaydin zayd markaad fahanto fahamka aad lafdigaa zayd inuu tusaya fulaan mucayan min annaas wuxuu kuu diidayaa inaad tidhahdo magacaasi zayd keliya iskala leedahay ruux kale meesha ma soo geli war zayd cabdulaahi iyo cali iyo jaamac bay ku wadax jiraan maya zayd waxaad leedahay waa lafdi mufrad yadulu calaa shaksin mucayan marka wuxuu ku yidhi almufradaat weedhaha mufradka ah in manaca haduudu tasawuru macna macna almufrad mufradka macnihiisa markaad tasawurteed fahanto hadduu kuu diido ashirkata in la wadaago fiiha ay fi lmacna la wadaago maxaa xaggee ka imanaa marka diidadu caqlan caqlan baad ku garatay inaan la wadaagi karin zaydnimadan oo ruux keliya magacii ay tahay fa jus'iyun weeye wailaa hadduusan caqligu diidaynin macnaha in la wadaago dad badan ay shuraakeeyaan fa kuliyun waa kal insaan waa kulli insaan weeye insaanku muxuu ku dhacaya adna insaan baa taan anuguna insaan baa dadko dhan waa insaan nin walba insaan manaad iga xigtaa fahamka aad macna alinsaan fahanto waxaad fahmaysaa caqlan inuu yahay shay la wadaago macno la wadaago kaa waa kulli haddii weedha markaad fahanto aad caqliyan garato inaan la wadaagi karin waxaan leenahay waa juز'i ayib daliilka khaaska ah iyo caamka halkanay ka baxaayaan daliilka khaaska waa juز'i midka caamkaana waa kulli ayib muqayadku waa juز'i min xayu marka kor laga fiiriyo tafaasiil baa iman doontee muطlaqu waa juز'i kor marka laga fiiriyo laakiin wuxuu noqon doonaa muطlaq iyo adugu muqayadku min baab اlkuli wاljuز'i bay noqon doonaa la min baab اlkuliya wاljuز'iy ya way kasii duwan tahay kulli iyo juز'i baa jira kuliye iyo juز'iyaa jirta juز'iyun waa kuliyin saddex nooc wey hadda waktaas kaga qaadayna marka muhiimadda waxaa weeye labada u muhiimsan waa juز'i iyo kulli iyo kulli iyo juز ayib alwaaxaas waa juز min albeyt gurigoo dhanna waa kul waxyaabaha abcaad iyo afraad u qaybsami kara ayaa loo isticmaalaa ajnaasto kale iyo acyaanta loo isticmaala juz iyo kulli loo isticmaalaa ayib salaadu hadda waa kullun rukuucda iyo sujuuddana waa bacdun min alkulli ayib laakiin huna waa maxay waa macaani guud ashyaada iyo acyaanta iyo ajsaadda ayaa loo isticmaala inta badan kulliga alkullu oo laam u dambeeya hadda oon ya wadanin iyo waljuزu adiga hadda maxaad ka kooban tahay ruux bani aadamka waa kul iyo juزu weeye gacantu waa juزun min aljasad jasadkuna waa kul ashjaartu waa sida ayib iimaanka iyo iyo طaacaadku waa kul iyo juز ajzaa juز'iyaad ma aha waa ajzaa iyo iyo kulli weeye marka waa maska iska dhib badane aan ka socon walilkuliyi kulligi waxaa u sugnaa taqsiimaatun asna qaybooyin fara badan kulli caqli ah mid manطiqi ah mid abiici ah waxyaabay sheegsheegaan taqsiimaad buu leeyahay taqsiimkan almukhtaaru minha kala doortee fiican waxa haa huna meesha inahu in istawad afraaduhu min hayri tafaawutin baynaha fi lmacna اlkuliyi fahuwa almutawaaiu wain tafaawatat bishiddatin waqidamin aw hayri dalika famushakikun lishaki fii kownihi mutawaaian aw mushtarakan waa in iska muhiima marka usuulka la maraya masalada masale iska muhiima wey baabulmantiq markaa joogtana waxaa laga yaabaa inuu ku dhibaba laakiin khulaasadu waa maxay macnihii guud hadda aynu soo marray macno guud maxaa kusoo ogaatay waa macno walbo markaad suuraysataed fahanto kutusahaya in shirka lagu yahay oo la wadaagi karo kaa waa maxay waa kuliyo macnaha markaad lafdiga ka fahanto aad fahanto inaan la wadaagi karinna waa jus-iyun mar haddaad soo fahantay waxaad u timaadaa ashyaadii ashyaadu hadday macnaha kulliga ku sinaato mutawaai baa la yidhahdaa mutawaai baa la yidhahdaa macnihii qudhigiisa hadday ku kala xoog badnaato oy kala yar burasitaan oo nina afka buuxsan nina xoogo qalafsado waxaa la yidhahdaa mushakik mushakik ayaa la yidhahdaa ayib haddaan si mxuu mushakiku marka waxaa weeye mutawaai miya mise waa idan mushakik waxaa loo yidhi adaa waxaa shaki kaa gelaya war ashyaadan macnaha guud ma ku siman tahay oo mutawaaia mutawaafiqa mise kuma sinno shakigaas darteed waxaa loo yidhi waa lafdi mushakik ah yushakiku الnaadira fi istiwaaءi اlafraadi fi macna ayib tiibu hadda inoo fasiraya wuxuu yihi marka almukhtaaru minha min taqsiimi اlkuliyi ha hunaa waxaa weye baab اlusul markaynu joogno annahu waliyeeshaan in istawad hadday sinaato afraadu afraad اlkuliy min hayri tafaawutin kala tagsanaan la'aanteed baynaha ay bayn alafraadi fi lmacna alkuliyi weeye fahuwa almutawaaiu baa lafdigaa la yidhahdaa lafdiga asaga iyo macnaha asaga ee uu lafdigu ku tusayba waxaa dhihi waa mutawaai kalinsaani waa badan tahay kalinsaani wاlmushriki wاlmuslimi wاlmumini asmaadaaso dhan baa u badan ayib lafdu lmushrikiin marka la ilaaqo oo lafdu lmuslimiin la ilaaqo nin walba waxaa meesha waxaa soo gelaya si saman u soo gelaya muslim ah yaa muslimiin haddii la yihahdo nin walbuu soo istaagi kara mxuu leey waxaa igu dhacahaya fardi waxaan ahay min afraad ilmacna macnahan kulliga amba hor sarsanay meelaa xiga war aduu haddaad tiraado shaqliga ugu qabato waxaan leeyahay waa dulmi ugu xaado maxaa yeelay yaa muslimiin baa la yidhi anuguna muslim baan ahay marka ashkhaasta iyo afraadda dunida joogta macnaha hadday ku siman tahay lafdiga asaga iyo macnihiisa waxaa la yidhahdaa lafdun mutawaaiun لأنa afraadiisii ayaa isku waafaqday fii dukhuuliha fi اlmacna calى الsawa almushrikiin waxaa dhihi faktlmushrikiin ilah hadduu yidhi ninkii mushriga aan arkoo dhan baan madaxa harsanhayaa wadaadkii yac waxaan leeyahay daalim baat maa aayaddii baa idirtay faktulmushrikiina kanna waa mushrig de kan wuu cad yahay waxaad leedahay caddiin yaa sheegay oo kan wuu gududonya yaa sheegay kan wuu mudo mushrikiin ma la yidhaha waa ku habsanaya meeshaan ku arko ilaa aayad iyo daliil kale iga soo qabto waad ogtee mlada daliilku waa daliil maksuusa ma aha sidaa caamku ma aha sidaa maxfuudkumaa cafwan fahuwa almutawaaicu kaa mutawaai baa la yidhahdaa waa sida alfaadu u badan tahay alinsaan aلsoomaal hadda lafdu soomaal ma mutawaaiba mise waa mushakik waa lafdu mutawaaic limaada yadkhulu fii dimnihi kulu soomaaliyin so sidaa maaha ya soomaalku waam inuu yahay lafdi lafdi cajami ah saasaan u malaynaya laakiin xilligan hadda laga joogo sideed boqoloo sano wadaaduhu magaca waa sheegayeen kutubta ku sheegayeen maqrizi kutubtiisa ku sheegaa oo sakhaawi baa ku sheegay marka magaca magac hore wey ma waxay hadda lasoo bixiye ma ah lafdigan de in soomaaliya culimo joogaan oo waddan soomaliya u jiro maqrizo sideed boqol iyo afartanka geeriyoodaba culummadii ka tagtay muqdisho ee soomaaliyeed ay ku naqaasheen markay ku kulmeen rasaayil buu kalaya masalada wuu naga warqabo waa iska warqabna hawl ma ah hadda soo ruclayso leege iyo israa'iil iyo shayaadiinta ummadda rogay diinteeda ku ciyaaray afkeediba ayib <clears throat> sheekhu marka wuxuu kaas aan idinka tageen mutawaadi iska ogaada mutawaadi waa maxa marka la gaabay waa lafdiga caamka ahaa alfaad اlcumuum waa maxay waa alfaad mutawaaia alfaad cumuum miyaad ka dhumaysaan mutawaadi waa midkaas wain tafaawatad hadday kala tagto afraaduhu weeye afraaddii kulligii filmacnaa macnihii bay ku kala tagtay bishiddatin kala daraasho maalan alabyad aw albayaad cadiinku soo macno guud ma aha shayga cadiinka la yihahd waa macno guud caanaha cadiinkooda iyo barafka cadiinkiisa iyo lafta cadiinkeeda iyo ilkahda cadiinkoodu iyo nuurkaas cadiinkiisu ma cadiin siman baa mise waa kala daran yahay caanaha wax ka cad miyaa jira barafka ka cad barafka maba cadcaanaha ka cad kanna nuurka ka cad miya idan kaasa waxaa loo yaqaanaa ashyaad nuurka barafka caanaha ilkaha lafaha waxaan leenahay waa waa afraad waa ju waa juzi juز'iyaat اlkuli weeye kulliguna waa kee waa bayaadkii afraaddiisii waxay ku siman tahay macnihii caddaanka ahaa ama caddiinta ahayd ma ku siman mise kuma sinno kuma sinno kaa maxaan leenahay lafظ اlbayaad waa lafظ mushakik caanaa markaas haddii shuba nalka ayaa ka cad shiki baa ku gelaya haddana laftaad fiir ayadaa wax o dhan shu ka daran barafkaad fiirin kaa maxaa loo yaqaanaa lafdun mushakikun inaad garateen baan u malayn bishidda marka macnihii bay ku kala daran tahay aw qidamin kala horayn lafd oo kale lafd qidamku jihaadka ay ka imanayso in macaanida lagu kala tago ama la kala badsado ee hadda murtadka iyo kaafirka asliga ah kufriga ma ku kala badan yihi mise ku kala same isku mid bu ku yihiin lafd اlkufri hadda waxaan dhihi karaa waa lafdun mushakikun binisbati lilmurtadiina wاlkufaar اlasliyiin lanna murtadiinta munaafiq wuu soo gelaya waa ju waa fardu min min alkafara murtadka waa fardu min alkafara kii asliga waa fardu min alkafara laakiin ma ku saman yihiin macnihii kufriga ah mise ku kala badan yihiin haddaad tidhahdo waa ku siman yihiin lafظ اlkufri waa mutawaaiun binisbati liafraad اlkafara haddaad tidhahdo way ku kala badan yihin macna alkufri waxaad leedahay waa mushakik ayb kala badnaanshaha inay ka timaado xagga shidaha fi lmacna iyo inay ka timaado xagga qidamka maalan ilaahay subxana wa tacala waa qadiim wixii waa hore ana waxaan dhahaynaa qadiim xataa caada kalcurjuuni اqadiim ilaahay subxaana wa tacala in de laisku haysta magaca asaga ama magac ilahay amse ma aha ima khusaysa inuu miaal baan oga jeedaay macna اlqidam ilaahay iyo uunkiisa wixii muxuu ahaay hormar oo sanad ka hor iyo toban sano ka hor ahaa ama boqol sano ka hor ahaa kulli waxay soo wadagelhayaan xagga iطlaaqa lugawiga ah macna alqidam laakiin macnaha way ku kala sarreeyaan maxaa yee ilahay qidamkiisu waa qidam azali ah oo waajib ah oon wax kale ka suura gelinba keenuna waa ku xaadiث oo makhluuq ah oo binisba liasmaan ah min xayu اlqidam saasuu oga jeedaa ayib xagga imkaanka iyo wujuubka lagu kala saaraa mararka qaarkood oo ku imanaya tafaawudku maalan macna wujuud lafd اlwujuud wujuudku ilahay subxana wa waa mawjuud aduguna mawjuud baa tahay malaa'igtu waa mawjuudo jannada waa mawjuud wax walba waa mawjuud ilaahina waa mawjuud waxay soo wada galeen macna alwujuud laakiin ma ku kala sareeyaan wujuudka ilahi waa wujuud waajib ah midka khalaa'iqduna waa wujuud mumkin ah oo ayagoon jirin baaba la abuuray waaga dambena waa la baabicin doonaa yani kala badnaanshu meelo badan bay ka imanaysaa un iska ogow dhib ma laha waayri dalika wuxuu kugu ishaarahaya wey waxbuu kugu ishaaraya ka mid tahay fa mushakikun wey midkaa asaga ah lishaki dareenka la qaday awgii baa mushaki loogu bixiyey fii kownihi kowni lafdi mutawaaian uu yahay markaad fiirisa afraadda in macnaha ay wadaagto xadiishow lفdi caam lafdi waa lafdi mutawaaط ah afraadihi fi اlmacna اkuliy ama waxaad dhihi aw mushtaraka amuu yahay markaad aragto say u kala badan tahay oo caanuhu iyo barafku u kala cad yihiin oo nalku iyo barafku u kala fog yihin waad wax ka dhexeeya ma jire waa alfaad mushtaraka ah sida lafdulcayn loogu magacaabay ishi iyo lacagti iyo durdurkii biyaha kuli ayagoon wax munaasabaa ka dhexaynin oo macno guud ka dhaxayn ila mushtaraku lafdiga waa taqaanaan kama dhexeeya wax macno guud lafdigaa unbaa mid wal macno khaasa lagu itlaaqahaya lafdigaa unbay soo wada galaan biduuni taraabuطin bayna almacnayeyn aw ilmacaani marka waxaad dhihi markaad aragtay say u kala badan yihiin macaanidu fi lmutawaai'i fi lmushakika cafwan waxaad ahaysaa wax ka dhexeeyaba ma jiro laa calaaqata baynahum fahiya mushtarakatun alfaad mushtaraka amay tahay oo caanuhu iyo nuurku iyo barafku iyo lafta cadiinkeeda iyo xaashida kitaabka cadiinkooda waa maxay mid walba bayaad baa la yidhihi ama abyad baa la yidhihi wax ka dhexeeya ma jiraad isdhihi maadaama ay kala xoog badan yihiin xagga cadiinta ku kala xoog badan yihiin marka wuxuu u dhowaanhayaa mushtarag wadaagga guud markaad fiirsan iyo munaasabada guuda ka dhexaysana waxaad dhihaysaa mutawaati markaad baltantay maxaan u bixinay lafdigii mushakik waa ay garatee aan iskaga socdo wuxuu u gudba hadda taqsiim اlkuliy ilaa caamin wamulaqin hadda wuxuu soo maray kulligii in loo qaybiyo ilaa mutawaaطi'in wa mushakikin hadda wuxuu isu gudbahayaa in caamkii loo qaybiyo lafdigii guud loo qaybiyo ilaa caamin aad taqaaneen wa mulaqin oo <coughs> masale iska dhibyatan <coughs> iyadu wa aydan alkuliyu kulligii macnihii guud weeye hadda eed soo martay kulligu muxuu ahaa wamaa laa yamnacu tasawuru macnaahu ashirkata fiihi horan baad soo martay in istaqraqa hadduu heensado oo dhammaysto juز'iyaati gabaladiisii oo dhan afraaddiisi kullahaa dhammaanteed fawal baa la yidhahdaa lafdigu shay walbuu soo hosgelaya hadduu xaaqoo xaadho ou qaato waxaan dhahnaa waxaan leenahay waa caam in istaqraqa hadduu dhammaysto wey wada gaadho juز'iyaati ay afraadahu wey kullahaa dhammaanteed ayuu wada xambaaranayaa fa huwa alcaamu lafdiga asagaa see lagu ogaa marka inuu wada xambaaranayo luqatan aw curfan caqli shuqulkuma laha cumuumka lafdiga waxaa lagu ogaadaa ima luqatan aw curfan in min xayu luqa uu kaa tuso iyo in uu min xayu اlcurfi lagu ogaado ayb wayna inoo imaan doonaa insha allahu tacaala caamku aw mase in iqtasara hadduu ku gaabsado bihi aw iqtusira bihi cala almaahiyati falmuطlaqu hadduu lafdigii kulliga ahaa afraad oo dhan wada xambaaranayo wuxuu sheekhu waa caam istiqraaqna waxaa lagu ogaa min jihat اlcurfi awi alluga aw iqtasara bihi wuxuu ku gaabsaday aw iqtasara bihi bayna ku ficnaan lahayd waxaa lagu gaabsaday keliya calal maahiya xaqiiqadan inuu ku tuso afraadba ma tilmaamayo lafdigu afraadba ma tilmaamaye macno guud unbuu tilmaamaya fa huwa almuطlaqu baa la yidhahdaa min hayri nadarin ilaa maxaaliha wa afraadiha maahiyo xaqiiqo macno jiro unbuu lafdiga ku tusay asagoon milicsanaynin kuuna farfiiqaynin afraadii iyo ajsaadii meesha marka lagu yihi faqtulmushrikiina mushrik walba ayaa xukumku taabanaya sidaa darteed bay dheen wadaaduu dalaalat اlcaami calى afraadi waa dalaala kuliya kuliya bimacnaa laa yakhruju minha ayu fard min alafraad laakiin muطlaqo asagu waa maxay macno guud baa lagu fahansiin oon lagu bardhabaynin afraaddii iyo maxalkii uu macnuu degi lahaa ka qowlihi tacaala fataxuu raqabatin baa la yidhi raqaba ruuxii waxaa lagu leeyahay kafaaradii inuu qoor xoreeyo laguma dhihin qoorta waa inay caddahay waa inay madowdahay waa inay gobol hebel ka soo jeedo waa inay ree hebel tahay waa inay lab tahay looma bixin idan lama dhihin inay tahay muminiin inay kaafiro tahay midna lama dhihin waa meelaha ilaaqantaan ka hadlaynaa hadda ayib maxaa laguu sheegay laakiin maahi citu raqaba qoor xoraynteed qoor inaad xorayso afraaddii kaa doonta aad ku yaad laaci kartaa kaa doontaad laaci ood xorayn laakiin marka mushrikiin lagu yidhi nimaan mushriga ma agmari kartid midna kama tegi kartid midna ma dayn kartid laakiin baabulmuطlaq kaa samayn kaa ka tegi kartaa ma aha isku mid ma aha intanoo raqaba kulli mooda samaynaysa ismid baad samaynaysa mushrig waxa dhammaan kama tegi safaad ka mari kulligood fardi kama tegi kartid fari baa udhexeeya mid walba si fardi ahaanba xukunka u qabanaya laakiin mulaq waxaa weeye xukunkii gudaha lagu saaray ayaa fardi ku fulhaya sadaqadii baa ku baxaysa asaga sadaqadii baa ku baxaysa aday ku saarayd marka sadaqadii isaga ku fulaysa kana waa maxay mid walba maxkatabaad baa lagaa rabaa wey farqi baa udhexeeya mulaqa iyo caamka waan gaari doonaa midna cumuum shumuul ale midna cumuum bedeli a ah loo yaqaan ama saluuxi ah iskaga tagno aw khusr haddii lagu gaabsado bihi bilkuliya cala almaahiyati ay cala alxaqiiqati ayib fa huwa lmuطlaqu baa le id laysa fiihi kuma jira buu uhi bayaanu kamiyatin afraadda iyo cadka in lagu caddeeyo meesha umuumka caamka uu ku jiray bayaanu kamiyat alafraad meel walbo wasfiga kufriga ama shirkiga laga helo wadaada waa inaad joogto kuleeyahay nasku laakiin markii lagu yaha raqabo xore waa maxay mid ka mida soo qabso waa nafsaxan wey ayib sidaas karajuli alrajulu khayru min almara maal haddaynu dhahno maxaan u jeednaa jinsigaa baan u jeednaa xaqiiqadaa baan u jeednaa yacni waa maxay rujuuliyadu waxay ka fiican tahay unuusada un weeye lagama hadlay afraadda maxaa gabadhan inay ka fiican tahay boqol xiniyo waaweyn ay ka fiican taha laga yaabaa marka afraadda loo yimaado baabu almutlaq afraad shuqulkuma laha waa maxay xaqiiqadaa guud unbaa lagu sheegay arajul khayr min almara lagu leeyahay ayib maxaa hebel isiin aras baan ku siin baan kuna maalan aras waxaan kuu dhiibay aadan jeclayn dee kan maaha kaad ballanqaad ma dhihi kartaa aras baan ku siin baan kuui markaasaa mid ajaafi oo laga burburan oo fardihii muxuu ahaa tataarko kale kuu dhiibay oo sakaraad aras carbeed kuma siin waad xanaaqday markaasa waxaa tidhi wadaad oo faraskaad ii ballanqaadday kan ma ah wadaadkaa ma mise ma khaldaro anuu faras baan ku ihi kana waa un faras laakiin haddaad i tidhahdo maalan mushrik soo dil mushrik soo dil oo nin mushriga dilo ima dhihi karti kaa maainkaan kuu diray maxaad ii dhihi karin lafda caamaad ii dhibto oo keenhaya mid walba mushrigaana madaxa taabto kaan soo taabtay waa khayr kuwa kalena markaan tamirha allaha gaadho marka farqi baa udhexeeya marka waxaa weeye way kala duwan baalkeedan ku gaari doona khulaasadu waa midna yushiir ila alxaqiiqa alkuliya midna xaqiiqa kuliya maca afraadiha wey wa farqigaasaa udhexeeya wa ama aljuziyu aan iskaga soconno waa iman doonaa juزigii hadda wuxuu u gudbay taqsiim اlmufrad buu u gudbay ilaa nakiratin wa macrifa intaana de waa baab اlajrumiyad baad ku barateen ayb wa ama اljuزiyu bui ima shaa'icun fi اlafraadi fahuwa اnakiratu aw fardun mucayanu fahuwa اlmacrifatu tafriqadana hadee waxaa loogu laabanayaa baabu naxwiyato loogu laabo alfarqu bayn macrufati wanakirna waxay iska noqotaa calaama lafdiya calaama lafdiya lagu kala saaraa umaad garanaysa isagu waa taqsiimu lmufradi ilaa nakirati wa macrifa fa huwa juzigii imaa shaa'icun inuu yahay imaa macnan shaa'ic inuu yahay fi lafraad macno guuda afraadda wadagalaya inuu yahay fahuwa nakiratu nakira laydahay yani jinsigu ka hadlaya un ismu jinsigii waxa u taqaaninaya nakira waa isku mid marka rajul oo kale iyo faras oo kale iyo annakira iyo almuطlaqna waa isku mid iyo ma aha la yidhaahdaa inay isku mid tahay aan ku suura dhoweyno waana sida loo badan yahay annakiratu wاlmuطlaqu taxriiru raqabatin waa nakiro waana muطlaq fi baabi اlusuul nakiratun fi baabi الnaxwiyaat marka culaysba kuguma hayso kaasu marka waa shaacic markaan rajulku idhi waa maxay nin walbaa soo gelaya calى sabiili اbadel nin nin soo dil haddaan ku dhaho ood nin hal nin disho mid labaad ma dili kartid maxaa yeelay ninkii kaasuu ku baxay sida haddaan ku dhaho hal qoor xoree aadan u xoran karin qooro badan marka kaasi waa nakira aw mucayan ow fardun mucayan juzigu inuu noqday imaa shaa'icun fi اlafraad aw mucayanun fii fardin fahuwa almacrifatu tafriqayn waa calaama lafdiya noqota ama al ama rube iyo kulu maa ruba calayhi tadkhulu fainahu munakarun yaa rajulu miyuu ahaa xariiri warkiisii ibnu maaligna muxuu yihi nakiratun qaabila almuahira oo waaqicu mawqica maa qad dukira marka al hadduu aqbala waxaan leenahay waa nakiro hadday ruba geli kartana waxaan leenahay waa nakiro hadduusan yeelina waa macrifo adu calaamaadkana waa la sheegay aan iskaga soconno fain kaana tacyi tan dambe marka usoo macrifadii u imo hadduu xuqaybinaya macrifadii juزg wuxuu u qayba ilaa nakiratan wa macrifa macrifu haddana qaybinaya markay macaawim ku jira macrifada wuxuu qaybinayaa ilaa calamin wa calam saan dee loo qaybin jiray macrifadii ilaa calamin wahayri calam calamkiibuu u qaybin doonaa ilaa calami shaksin iyo calamu jinsin intii buu sheekhu inoo wadaa fain kaana tacyiinu bardhabiddu hadday tahay bilwadci biluga luqadu hadday magacan cayintay limacnan fahuwa alcalamu kaa calam baa la yidhaahdaa zayd iyo cabdulaahi iyo cumar iyo luqadaa sheegaysa magaca inuu yahay fardi iyo afraad baa loo bixiya ee magac jinsi ma aha ummad guudna ma qadato fain kaana tacyiinu bardhabiddu hadday tahay khaarijiyin ay biamrin khaarijiyin bixasab اlwujuud facalamu shaksi baa layidhaha ayb tacyiinku hadduu ku yimaado sidiisuba belwadci ku yimaado waa calam calamku haddana qaybinaya hade fain kaana tacyiinu hadduu yahay bamrin khaarijiyin facalamu الشhaksi kazaydin kazaydin ayb aw dihni aw bاctibaari الtasawur الdihniy fahuwa calam اljinsi kausama calama calى xaqiiqaة اlasad اlmushahasa fi الdihn ayb calam shaksiga hadda isagu waa iska cad yahay oo waa waa ma yadulu ma yakhusu macna waaxida bcaynihi aw farda waaxida bcaynihi ayb ma yhusu waaxida bcaynihi baa loo yaqaanaa calamu shakhsigi ka zaydin wacumar wacabdulahi ilaa akhirihi kan dambe calamu jinsigu waa dhib badan yahay wadaadaha usuliintu waa isku baabi'iyeen xataa nuxaad waa ku dagaalama waa dhib badan yahay haddaan suuro dhoweyno inagu hadda soomaalida waynu leenahay cudurahoo kale hebel maxaa ku dhaca lagudhi habartiba haysa lagu le habarti habartiba haysa habartu waa maxay t b wey qaaxada baasha qaaxada loo yaqaano cabdulahi baa xanuun kudhe habartiiba haysa baashaa meel walbay ku timaad waa lahadaa habar tii shalay hebelaysay waa habar nin walba ka haysa waa habar marka laga fiiriyo in qaaxo iyo tb khaas oo hebel haysa habar la odhan waa calamu shaksi dhankan marka laga fiiriyo marka laga eego t b walba oo adduunka ruux ku dhacda in habar lala daba taagnaana waa calamu jinsi ismu jinsiba dhankaa oga eg tahay marka maadaama la kala jiito way dhib badan tahay marka calaamu-jinsigu xagga lafdiga iyo ciraabkana wuxuu ka mid yahay kalmufradaat oo calamka shaksigaa ah baa laga soo qaaday oo la xugum yahay xagga macnahana ka nakiraad oo ismu jinsigii ayuu la dhaqmaa culaysba ma laha sheekhu marka wuxuu yidhi calamu shaksigu asagu waa midkaasoo waa maa yakhusu waaxidan bicaynihi ama calamu jinsigu waa maa laa yakhusu waaxidan bicaynihi bal yuطlaqu cala aljinsi jinsigo dhan baa lagu ilaaqa aw kaana tacyiin wuxuu ku noqday ku yimid dihniyan waa xagga maskaxda maskaxdan baad ku kala soocaysaa mooyeene wax kale ma jiro facalamu ljinsi ka usaama usaama waa magac magac libaaxa ka mida libaax hadda inagu soo baxee baroortal waxaan dhahay haadaa usaamatu mid kaloo madow haadaa usaamatu kan waa haadaa usaama marka la fiiriyo tacyiinka aad kii soo baxaba aad leedahay usaamo weeye wuxuu og yahay hada zaydun hada camrun buu la mid yahay oo calamu shaksi caadi u marka libaax walbo adduunka jooga markii la arka adle hada asadun wahada usaaman muxuu shabahay ismu jinsu hada rajulun iyo wahada imra'atun oo shabahay marka waa masalo dhib badan marka aan iskaga tagno wuxuu le wa bihaada kana hadda aanu soo maray faariqa ah faariqu waa maxay calamu shaksigu biamrin khaarijiyin ayuu ku noqonayaa weeye ayaa tacyinku ku imanaya oo inuu yahay hebel magacii hebel mucayana tashkhiis waa suura khaarijiya mushakhasa fi dunya wujuud fi acyaan wey waad hadda soo marayseen wujuudka khaarijiga inuu ninka magacaan leyn nin kalan usan lahayn unbaa aad ku garanaysa inta badan calamu shakhsigu waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha kala socma maa yatamayazu biashkhaasihi wa afraadihi calamu jinsiguna maa laa yatamayazu bishayin min alashyaa libax libax ma ka soci karta adugu agga shaksiyadda ma aha midab laga hadlayo dadnimada libaxnimada lama kala sooci karo mid walba waa shaarub weya inuu geesiyan iska aaminsanta wax baabiinayo marka maa laa yatamayaz baa inta badan lagu magacaabo calaamu jinsiga laakiin aan iskaga tagin waxaad ku barateen alfiye mxuu ah warkii imu malik wawadacuu libacdi اlajnaasi calam ka calam alashkhaasi lafdan wahuwa cam uu kuu sheego lafdan wuxuu yihi waa calam alashkhaas xagga icraabka lafdiga ah xagga macnahana waa nakire ismu jinsi yuu la xugum yahay asagaaba kuu sheegay wa bi haada macnaha aan soo sheegno oo midna in tasawur dihni a ah lagu soocayo midna tasawur khaariji oo muuqaala lagu soocayo calamu shaksiga ah ayuu yufaariqu kaga duwan yahay calamu jinsigu isma aljinsi oo nakirada ah kamaa qararahu lmuxaqiquun siday muxaqiqiintu ay sugeen buu yidhi adugu waa masalo dhib badan marka inta aan kaga tagno wain kaana tacyinu bardhabidda shayga la bardhabay hadduu yahay waa qismigii aaniga ee macrifada muxuu soo maray atacyinu biاlwadci wuxuu u sii kadib tacyiin khaariji ah bamri khaarij iyo tacyiin biamrin dihniyin kadibna wuxuu u gudbay qaybteedii labaad ayib wabihaadana waa qaydu tashakhus atashakhus fi اdihni oo ah midka calaamo jinsiga ishaaradu halkaasi u socota wain kaana tacyiinu liqariinatin khaarijiyatin bardhabiddu shaygan la bardhabhaye la cayimayo hadday ku timaado qariino khaarija tusaale banaanka ah fahuwa almudmaru kaa damiir baa la yihahda qarin hadduu ku shawaamayo qarina takalumin aw khiطaabin aw haybatin maalan darabtu iyo haddaad tiraa samictu iyo qara'tu waxaan leenahay waa macrifo nooceeda damiirta damiirka ah maxaa cayimay waxaa cayimay takalumkan adwee qara'tu iyo kallamtu iyo samictu iyo aada leedahay qarinuu kuu sheegay waa qarino takalumin aw khiطaabin aw hayba markaad ruux la hadlayshona qarinadaasa xayimaysa inaad ruux shaksi ah ama afraad mucayana aad hadlayso haddii aad ka warramayso ruuxuu maqan yahayna qarinada khiyaabka ama haybada ayaa cayimayso xadidaysa waxaad ujeedo saasuu ujeeda wa baqiyat lmacaarifna waa sida macaariftu inteeda kale ishaaraadka iyo mawsuulaad kulli waa maxay ishaarada farta aad fiiqaysaa kuwa cayimaysa waxaad ujeedo juzina ka dhigaysa qarinat lishaara waa qariina mucayana waxa loo jeedo mawsuulkii wixii waslaadkii galay ayaa isaguna cayimaya ayib kuwa kale an geli karin ashu waxaan leenahay taqdiiri wey way hoostay kaga naban tahay waa weligaad muxadad garanaysa intaa wey baqiyat lmacaarif waa sida mid walba wuxuu wataa qarino ka soocaysa waxyaabihii kale calaama shaksiga ka soocaysa damiirka kale ka soocaysa macaarifta kale ka soo iska badaana kiraadkii aan iskaga to hada kulluhu kani waxaa weeye buu ihi hada kullu waa taqsiimu lmufradi ilaa kuliyin wa juز'iyin wa taqsiim اljuز'iyi oo hadda aad maraysay ima shaa'ic wa ima mucayan kulligiina waxaa usoo qaybiseen mxuu ahaa mastawad afraaduhu min hayri tafaawutin iyo mid ay mxuu ahay kala tagtay iyo mxuu ahaaye mid lagu yastaqriq juز'iyaati iyo man iyo maa laa yastaqriq intaa wax usoo qaybiseen kulligii juziguna wuu soo qaybiyey hada kulluhu in itaxada allafdu wاlmacna taqsiimaadkan kulliga aan qaybinay ama jusiga aan qaybinay waa marka lafdigu iyo macnuhu isku mid yihiinoo midoobaan lafdigu wuxuu tusayaba waa isku mid hada kul waama waa cinda in itaxada hadduu midooba allafdu weedho iyo walmacna macnaha weye markuu macnuhu waaxid yahay lafdiga tusayn uu waaxid yahay baan ka soo hadallay buu sheekhu ku allafdu waa waaxid wa macnaha waa macno khaas ah ayib ama caam ah laakiin waa macnuhu lafdiga keliya khuseeya fain tacadada hadday tiroobaan lafdigii macnihiiba fain tacadadaa ayay lafdu walmacnaa baa tiroobay falafdu mutabaayinun baa la yidhahdaa waana sida luqada carabeed u badan tahay iyo luqaadka bani aadamko dhanba alaslu fi lugaat waa atabaayun insaan iyo faras iyo cir iyo dhul iyo gogol iyo masjid iyo waxoo dhan waa maxay waa waa alfaad kala duwan waana macaani kala duwan marka maxaa tiroobeyn alfaadii iyo macaanidiiba famutabaayinun baa midkaa la yidhaahdaa tabaayunku labaa loo tabaayun biljinsi iyo tabaayun bishaksi baa loo qaybiya zayd iyo camr waa mutabaayiniin lakin waa tabaayun bishaks ayib aلturaabu wاlarضu wالsamaa iyo aلtamru iyo wاlxinطatu waa maxay waa tabaayun biاljins timatu waa ajnaas intaa carakawa ah laakiin zayd iyo camar waa laba shaksi keliya markaad laakiin timid iyo tirada qamid waa kala duwan yihiin maxaan leenahay waa tabaayun biاljinsi lanna tumuurtu waa intaasoo nooc qamadiduna waa intaasoo nooc wey waxa iska dhexeeyana ma jiro sawaaءan waxaa isku mid ah tawaasalad macaanida mutabaayinada xidhiidhaya bimacnaa munaasabad ka dhaxaysaya tawaasalad ay fi اtaraabuطi wاlmunaasaba ka juluusin waqucuud cafwan waan ka tegey kaالsayfi wالsaarimi الsayf waa seefta aad taqaana asaarimna waa seefta qudhigeeda wakaالnaatiq wاlfasiixi wاlbaliiq ayb الnaaطiq iyo alfasiix iyo albaliiq waa asmaa mutabaayina siduu sheekhu asagu qabo adana waa mutaraadifa yidhahda dhiba ma laha siduu asagu qabo dayn dhahno waa mutabaayin mutawaasil ah asayf waa birtaas meesha taalle ee baldhaban saari markaad ku dunto waa wasfi dheeraad oo sayftu ay yeelatay waa sayf wax goysa qacigaa iyo goyntaa iyo afbadnaantaasaha saarim iskale asayfna waa xadiidkii birta asalka ahayd marka waa maxay asaarim wasayf waa mutabaayinan cinda الsheikh iyo bacd اlmutakalimiin wاlusuuliyiin laakiin waa mutabaayin mutawaasil ah waa asalkii oo lagu daray macno dheeraado zaa'id soo intaa un ma ah kaالnaatiqi wاlfasiixi wاlbaliiq daad dhada baliiq iyo fasiix iyo aad tirahda naatiq waa maxay waa mutabaayin calىa ra'yi bacdi ahli اlcilm laakiin mutawaasil ah nuطqigii waxaad ku dartay sifaة اlbalaaqa iyo صifaة اfasax baad raacisay marka waa mutawaasil waa mutaraadif waa isku mid saddex shay oo isku mid ah unbaad kulba qaab u dhigtay kaa mutawaasil baa la yidhahdaa aw aw tafaasilad wey haddii tawaasul la soo sheegay asmaa mutabaayina mutafaasila kala baxsan oon wax xidhiidha ka dhaxayn iyo wax macnoa ah. kalinsaani wاlfaras alinsaani wاlfaras waa maay de waa mutabaayiniin lafd اlfaras waa lafdi gooni ah lafd اlinsaanna waa gooni lafdulaba macnuhu tusahayana ka kale waa ka duwan yahayoo isku meel ba uma dareeraan intaa waynu garana ila tahay awlaa waa maxay waa mutabaayin mutafaasil ah kii horena mutabaayin mutawaasil ahaa haddaysan marka aysan tawaasulinna waa mutabaayin waslu fi lugaati waxaynu nidhi atabaayun haddii laba lafdi soo arooraan oo wadaad yidhahda waa waa mutaraadif adna aad tidhahda may waa mutabaayin kiinee dacwadiisa la qaban biduuni xuja ninka mutabaayinka sheegay لأnna huwa الأكثar fi الlugaati wahuwa الأصل ayb in taraaduf la sugana waa khilaaf الأصli aan iskaga soconno qur-aanka iyo adilada markaad marayso alfaad waxaad ku xambaaraysa lafdi walba inuu tusahayo macno gooni ah aw tacadad lafdu lafdigii baa tiroobe oo farabatay faqad wاlmacnaa waaxidun alfaad badan baa meesha timid hal macno ku dhacaysa aw tacadad lafdu faqad lafdigii baa tarmay oo batay alfaad badan macnuhuna waa waaxid fa huwa mutaraadif baa isfangala la min radiif baa laga keenay ka juluusin fadhi iyo waqucuudin fadhi un wey asaguna wadaaduna waxay kala duwan yihiin juluuskuna waxaa loo isticmaalaa markaad hurdo ka soo kacdo adoo jiifa aad soo fadhiisato qucuudkuna waa alqucuudu min qiyaam markaad adoo taagan soo fadhiisato yaa qucuud la yidhaahdaa adoo jiife ama dhacdiiday ama jaqalaysan markaad salmiga u fadhiistana juluus baa la yidhahdaa way kala duwanta wadaadda inkare taraadufkaa jira oo fara badan luqawiyiina kutubba ka qoray uu ka mid yahay abu isxaaq zajaaj maba jiro wax taraaduf fii luqati alcarab walaa fii luqati alqur'aani wasunna lafdi walba ka kale waxbuu kaga duwan yahay buu yidhahda asagu wadaadda badan baa taageeray laakiin sida sawaabka waa inuu taraadufku uu jiro walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan baa suuratu naxli lagu yidhi suuratu eh, ancaamna laqad arsalnaa ilaa umamin baa l min qablika faahadnaahum ayb marka arsalnaa iyo bacadnaa waa maxay waa mutaraadifayn laba hal macnoun bay tusayan lakin alfaadun baa tirowday allaytu wاlasadu wاlhisabru wاlkhidanfaru wاdayqamu waa muxaasu dhan waa asmaa libax baa la yidhi ley iyo asad iyo hisabr iyo khidanfar iyo dayqam kun magac buu le la sheegaay almuhim iyo ka badanbe waa maxay waa tacadada allafdu wاlmacnaa waaxid albashar wاlinsaan ka warrama albashar wاlinsaan mutaraadif alxindaةu wاlburu mutaraadif waa isku mid alkhamru wاlcuqaaruna waa isku mid alkhamru wاlcuqaar cuqaarku waa ism min asmاء الkhamr nimana waxaa maya cuqaarku waa marka la agaasime baasha la naashnaashe ee midda khaaska ah ee sakaraadku aysan ag marin aduuso un balaayama naashnaashahayaa wanaagsan bay sheegeen wkul min almutaraadifayn yaxillu wuxuu degaa maxal alaakhari ka kale meeshiisu fadhiisan karaa maa lam yakun waa masalo kale uu sheekhu kuu sheego qiimo badan maa lam yakun hadduusan lafdiga ahayn tucubida bilafdihi lafdigiisa mid isku adoonsaday oo lagu cibaadaysto sida alfaadda qur-aanka ee alfaadda atixiyaadka midda ee adkaarta nabiga ka soo aroortay dhihi maysid lafdigan lafdi ka mid anu luqawi adiiba waan aqaanay kale abadan alfaada tacabudkii adkaarta iyo atxiyaadka iyo salaadaha iyo lagu galo alfaada sharciga lagu gaabsanaya laguma bedeli karo lafdi lamid ah maxaa yeelay wuxuu sharcigu kan u magay ayuu qabaa adugaan addoon baa tahay waddadaa qaad howlahan kale adabkaada iyo fasaxadaada manaabirtay meelaha kale la tag halkan ka daa waa maslo muhiima ah. aw ilmacnaa aw tacadada waxaa tiroobay almacnaa faqad duuna lafdi waxaan soo marray mutabaayin waa maxay waa alfaad iyo macaani kala duwan alfaad fara badan iyo macaani fara badan oon isku baab ahayn ama wax ka dhexeeyaba calaa aqli taqdiir mutaraadifku waa maxay isaguna waa macno waaxida iyo alfaad fara badan hadda wuxuu u gudbay mushtarag mushtarag waa maxay waxaa badanaya macnaha waxaana yaraanaya lafdi hal lafdi baa agga loo tuuri oo agga loo tuuri oo agga u daaqi oo agga u daaqi oo caraka waa noqonaya fain wadica haddii loo dejiye lafdigaas likulli min almutacadidi macaanidaa ka tirowday aw ilmacnaa tacad aw tacadad almacnaa faqad way hadda la soco aw tacadda almacnaa faqad likulli min almutacadi oo macnaha fahuwa almushtaraku lafdiga ishtiraakan lafdiyan ishtiraakan lafdiyan lafdigana la wadaaga yaa wadaagay macaani badan baa isku haysata lafdulcayn bay ku miaal wadaaduhu lafdulcayn wii la halmaala wljawm lafdulcayn waa maxay caynba ishan waa la yidhahdaa jaasuuska waa la yidhahdaa lacagta kaashka ee dahabka iyo fidada waa la yidhaahdaa isha yaaxinta durduraysa waa la yidhaahdaa marka cayn waxaan leenahay waa macaani fara badan il tan jaasuuska lacag biyo qulqula kulli waa macaani kala duwan maxaa loo isticmaalaya lafdi waaxida waxaa la mid ah a ashafaq cinda alfuqahaa midabka casna waa la yhahda midka cadna waa la yihahdaa midabka cad ee saasoo kale u cad iyo midka gududanba waa la yihahdaa lafd baa ka mid a ah aljawn waxaa kaloo la yidhahdaa isaguna aswadka iyo abyadka waa la yihahdaa lafd baa ka mid ay ah dheen wadaadu aljalal kabiirka iyo sagiirka waa la yihahdaa aljalal wax weyn baad ujeedaa jalal sagiirna waad ujeedaa <clears throat> aynu ka soconno wahuwa waaqicun fi lqur'aan kana waa la isku haystaa mushtarak luqada carbeed ma laha iyo way leedahay muran baa ka jira luqada hal ahaatee qur-aanku ma leeyahay mushtarak ku jira maya iyo habaa la isku hayaa sunnada wadaaddaa ka murmay aan iskaga socon oo waaqicun fi lqur'aani qur'aanka waa ku jira kalqur'i qur'igoo kale wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثلاثة قروء للطهر والحيض قرء مر ديق wacascasa walleyda idaa cascasa cascasku muxuu noqdaa markuu soo qaabilo iyo markuu daba jeediyaba wuu noqdaa liadbara wa aqbala cascasku marna idbaar baa loo isticmaala marna iqbaal marka qaraa'intumaad ku kala sooci meesha loo jeedo wayajuusu waxaa bannaan taa wuu ka tegay masale labaad buu u gudbayoo lafdiga mushtaraga ahaa intaad ilaaqdo macaanidiiso dhan ma u kartaaba ra'aytu caynan baa tiri maala ra'aytu caynan waxaad u jaasuus baan arka la socda koow nina ishu dhiigaysana waa soo arkay labo dahab meel yaallana waa soo arko baylaha hay maxaan kaloo sheegnay mxuu aha dhul qulqulaysana waan ku qabaystay lafdigaa keliya oo cayna macaanidoo dhanba ku xaaqan karta hal mar tii buu ka hadlay sheekhu wayujuusu waxaa bannaan an yulaqa alafdu lafdigii mushtaraga in la idlaaqo cala almacnaya labada macne uu tusahayey waa iska miaal aw ilmacaani macan macaanidii badnaydba in lagu idlaaqo ma bannaan tahay weeye ayib shahid allahu anahu laa ilaha illa xidhan suuliyintu lafdiga ilahay baa ilaaqe laba macnaa looga jeedaa shahid allah waa maxay binisbati ilahi waa cilmi ilahay wuu og wey lanna ikhbaarku shay aad ogaato horaan ogeyn ka maqaad kacday wey binisbati lilmalaa'ikati wاlmuminiinna waa maxay ahlucilmiguna waa ikhbaar oo lafdu shahada nashhadu inay sidaa tahay oo nukhbiru wey binisbati illahi waa maxay waxaan ognahay wey marka waa lafdi kio loo isticmaala yidhaahdeen لمعنيين شهد بمعنى علم شهد بمعنى أخبر إن الله وملائكته يصلون على النبي بفقاد قليا مشترك الله استعمالي لجميع معانيه صلاة من الله وامحي والرحم مدى ملائكتنا واستغفار مدى مسلمينتنا ودعي لهذه ما كلفت واحد الله استعماله لمعاني أو مرا باكتاغا طيب lafdu nikaax baa kamid wadaadihii waa mushtarak marna galma loo isticmaal caqdiga loo isticmaala madaahib toddoba ah masalada ku jirta ma bannaan tahay lafdi waaxid oo mushtaraga in macaani dhan loo isticmaalo ama laga fahmo toddoba madhab bay usuuliyiin ka qabaan dagaal baana ka taagan sababkuna waxaa weeye in aaday biwadcin waaxidin isticmaali karin biwadcin waaxidin oma isticmaali karin waadicu ninka cayn ku hadlay u horreeyey macnuu ugu talagal hal macne wadaad danbaa cayntii laftigeeda macno kale ku ritay kuwo danbaa iyaguna macnaha saddex u isticmaalay wuxuu dhahan mar baa anugu fayl ka sii daynayaa qur-aankana kuma imanin luqadan laguma yaqaanaa yaa raajix ayb aan ka soconno sheekhu wuxuu yidhi wa idaa khala soo ma dhammayn kara intan yanta ah bal aan isku dayo asalku waa maxay intaynan ka tegin alaslu fi اlkalaami waa maxay waa alistiqlaal alaslu fi اlalfaadi wاlkalaami waa alistiqlaal ishtiraagu waa khilaafu اlasli lafdi hadduu soo arooro oo aad u aatira lafdigan waa mustaqil macno gooni u tusaya adna uu ku dhaho waa mushtarak lafdigan waxaa asli waa maxay alaslu waa maxay waa khilaafu alishtiراak mushtarak waa khilaafu اlasli walaslu fi lugaatina waa alistiqlaal an yastaqila kulu lafdin bimacna waaxid isagoo u gooni ah waidaa khala hadduu ka qaali noqdo can ilqaraa'in lafdi mushtaraga ayaa waxaa la waayay qariina tusaysa macnaha in loo jeedo meesha taa hore waxay ahayd iطlaaqu اlmutakalim هنا وحو كهدي دونا إطلاق السامع إيه فهم السامع waidaa khala lafdu lmushtarak can ilqaraa'in waxyaabihii tusahaya macnaha loo jeeda hadduu ka khayr noqdo xamalahu saamicu kii maqlay wuxuu ku xambaarayaa lafdigaas kadalika sidaas calaa jamiici macaanihi ma bannaanayd mutakalimku lafdi mushtaraga inuu u isticmaala macaanidii loo isticmaalo o dhanba ha sidoo kale aniga maqlay lafdi mushtarak waxaan ku xambaari karaa macaanidii khadiib hadlaya wuxuu dha cayn baan arkay waxaan le wuxuu ujeedaa jaasuus baan soo arkay ilaan waan maqlay dahabna waan soo arkay yaaxeen durdus waan soo arkay lacag meel talana waan soo arkay laakiin bishard xayu laa tanaafiya waa markaan macaanu isdiidaynin markaad lafdiga aad ku xambaari macaanidiis oo dhanba ama aad ka fahmi waa inaysan macaanidu kala boodaynin waxay ku mid tahay wadaaduu ka isticmaali siiqati ifcal ifcal waxaa samee baan ku idhi siiqatu amriga ifcala mar waxaa loo isticmaal tahdiid oo ah ha samayna hawshaa hebelow waad fiicantahay ariga maantana sii daabaan kuleh waxaan u jeedaa ariga haddaad fakiso malagaabaa galo waa goodo ha fakinin waa ariga ilaali wey marna maxaan u jeedaa iska fasaxba meeshu waa dhurwaana ma joogo dawacana ma joogto waa nabad iska siidaa siiqatu ifcal waxay ku timaadaa litahdiid iyo walilmri bificli shay marka ifcal ma looga jeedi karaa daa oo ha samaynin iyo samee isla mar mar eh, mara eh, mxuu ahaa fii eh, xaalatin waaxida marka waa isdiidayaan waa isdiidayaan iyo wadaadki oo yidhi islaantiisina waan ku furaye ictadii biqur'in buuhi biqur'in maxaad oga jeedaa bal waxaan oga jeedaa buuhi dhiigna tirso dhuhrina tirso ma suuragalba aduguse haddaad ka maqasho wadaad leh ictadii biqur'in maxaad ku xambaari ma duhri waad ku xambaari mise waxaad ku xambaaraysaa xayd qariina haddii la waaye maxaa tala ah qariina tusaysa inuu u jeedo bawriga haddii la waayo ama ujeeda xaydkii maxaad samayn tiibuu sheeku kaaga hadlay haddaysan isdiidaynin kuwooda xambaar buu ku leeyay waana ra'yi shaaficiyadu ay qabaanoo shaaficin laga soo guuriyey inkastoo ibnu tamiya iyo ibnuqayim ay hawshaa difaaceen o dheen waa iftira cala alimaam ay leeyihiin marka masala aad loogu dagaalamo weeye annagu waxaan leenaha marka haddaysan isdiidaynin waad ku xambaari hadday isdiidaanna suuragalba ma ah wa amkana xaggana uu suuro galay xamluhu xamlu lafdi lmushtarac cala almacnaye ka qowlihi licabdihi maalan ninbaa addoonkiisa wuxuu ku yidhi acطi zaydan caynan buuri maalan hebel buuri caynsii zayd caynsii addoonku muxuu samayn makiisho dahaba u dhiibaa mise mise jaajuus meeshan fadhiyu gacanta u geliyaa oo dhaqabo dhabsii ugee gaalida aad u jaajuusaysa muxuu samayn marka fa yucطiihi wuxuu siin addoonku maa yumkinu wuxuu suuro gelay min macaani اlcayn qiyaam maxalkuu fiirinaya ninka nin baahanoo togsanhayu ah caynsi waa maxay xooguu lacag u dhiiba weeye marka maqaamku wuxuu keenaya ha ku dhaqmo sidaasuu wadaadku ku gebagabeeyey watajri aan ku dayno hadii ariiqa halka aynu ku xaqiiqadii majaasku ka bilaabayo muhiimaddu marka waxaa weeye wadaadaha badankood way diidan yihiin in mushtaraga lagu xambaaro calaa macnayayhi aw calaa macaanihi ayib waxayna u diidan yihiin waa isticmaal aan dhacin badhin laa fi luqati walaa fi sharci xujaj badan bayna ka daayeen wadaadaha qaba waa lagu xambaarayaa laba ra'yi kala qabaan waxaa loogu xambaaraya min jihati اlcumuum caamba mushtaragku lafdi caamaan ka soo qaadnaa mise ixtiyaaan lafdigii mar haddii macniisi caddaan waaye xagga iyo xaggaba lagu tuuro macaanadaas o dhan uu ku dhaco ixtiyaatan saan lafdiga macnaan aan ooga dhigin miyaan ku xambaarayna macaanidiisi mise cumuum faa'iidaya bay isku hayaan sida loo badan yahay waa ixtiyaad lianlaa eh, yukhla lafdu min macnan wa xamlin macnahaasay u badan yihin shaaficiyada dambe ibnu carabi iyo qaadi abubakr albaaqilaani iyo juwaynina waxay yidhahdaan maya asagaa cumuum keenaya cumuumkiisu ma caddo waaba mushtarage haggee cumuum ka keenaya waxaa laisku ogaa lafdigu cumuumaadku inuu ka dhexeeyo sifo waaxida ay wadaagaan wax macno ay wadaagahayaanba infraadani ma jirto oon lafdigaa ka ahayn intaasi waa intaa wallahu aclam